bismi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista guud lahaa arraxiimi naxariista gaarkaana lahaa innaa anagu fataxnaa waan furnay laka adiga ayaanu kuu furnay nebi maxamedow fatxan furid mubiin mubiinan oo cad baanu kuu furnay liyakfira inuu dhaafo daraaddeed laka adiga allahu alle inuu kuu dhaafo maa taqadama wixii hor maray oo min dembika dembigaaga iyo wamaa ta'ahara iyo wixii dib marayba iyo wayutima inuu dhammaystiro darteed nicmatahu nicmadiisa calayka korkaaga inuu ku dhammaystiro wayahdiyaka iyo inuu ku hanuuniyo siraadan jid inuu kugu hanuuniyo mustaqiiman toosan intaa darteed iyo wayansuraka inuu kuu hiiliyo allahu alle inuu kuu hiiliyo nasran hiilo casiizan oo cizi iyo adayg leh intaa daraaddeed buu ilaahay subxaanah wa tacala fatxiga mubiinka kuugu furay huwa alle alladii midka weye anzala dejiyey alsakiinata xasiloonida fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda dhexdooda ku deji liyasdaaduu inay siyaasadaan daraaddeed mu'miniintu iimaanan iimaan inay siyaasadaan daraaddeed iimaankaasoo maca iimaanihim iimaankoodii hore la jirankiisa walilaahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda iyo walardi iyo dhulka ciidamadiisa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliiman midkii ogaansho badan xakiiman oo xikmad leh liyudkhila inuu geliyo daraaddeed ba alla saa u yeelay muxuu xasiloonida quluubta mu'miniinta u geliyey halkaasi ku xidhanta liyudkhila inuu geliyo daraaddeed almu'miniina mu'miniinta inuu geliyo iyo walmu'minaati iyo dumarka mu'minaadka jannaatin jannooyin inuu geliyo daraaddeed jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexdooda wayukafira iyo inuu qariyo asturo daraaddeed canhum xaggooda inuu ka asturo sayi'aatihim xumaanyaalkooda inuu ka asturo daraaddeed wa kaana wuxuuna ahaaday dalika arrinkaasi oo in jannadana lagu geliyo ceebtaadi iyo dembigaagana lagaa asturaayay kaana dalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cinda allahi alla agtiisa fawzan dhiibaan cadiiman oo weyn wayucadiba iyo inuu cadaabo daraaddeed xagga hore ku cunto muxuu saa u yeelay liyudkhila almuminiin wayucadiba iyo waliyucadiba iyo inuu cadaabo darteed almunaafiqiina munaafiqiinta inuu cadaabo iyo wlmunaafiqaati dumarka munaafiqaadka wlmushrikiina ragga mushrikiinta gaalada iyo wlmushrikaati iyo dumarkoodaba adaniina ee malaynaya afartaa qolo addaaniina malaynayay billaahi alle u malaynaya danna sawi xumaanta malaheeda u malaynaya malaha xun calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumaanta musiibadeeda wareegta xumaanta musiibadeeda wareegaysatee kolba meel ku habsata korkooda ha ahaato ha ku dhacdo waqadiba allahu allana wuu cadhooday calayhim korkooda walacanahum wuuna lacnaday wa acadda wuuna diyaariyey lahum iyaga jahanama jahaname ayuu u diyaariyey wasaa'at way xumaatay masiiran meel loo ahaadana iyadaa u xumaatay walilahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda iyo alardi iyo dhulka ciidamadiisa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday casiizan midkii awood leh oo cizi leh xakiiman oo xikmad u saaxiiba oo cizigiisa meelan ku habboonayn aan dhigin wey innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay nebi maxamedow shaahidan xaalaad markhaati tahay wamubashiran xaala ataa mid bishaaranayo muminiinta u bishaaranay wanadiiran xaal ataa mid digayo gaalada u digaya litu'minuu inaad rumaysaan darteed ayaanu usoo dirnay billaahi alle inaad rumaysaan wa rasuulihi iyo rasuulkiisa inaad rumaysaan watucaziruuhu inaad weynaysaan watucaziruuhu inaad weynaysaan watucaziruuhu iyo inaad weynaysaan watuwaqiruuhu inaad ixtiraamtaan watusabbixuuhu inaad u tasbiixsanaad oo nasahdaan bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula mubaayacoonaya inamaa yubaayicuuna waxay uun la mubaayacoonayaan allaha alle umay la mubaayacoonayaan yadullaahi gacantii ilaahay ayaa fawqa aydiihim gacmahooda korkooda ah faman nakasa ruuxii buriya ballanka iyo baycada fa inamaa yankusu wuu unburiyaa wuu unburinayaa calaa nafsihi naftiisa korkeeda unbuu buriyey inamaa yankusu lcahda wey baycada iyo ballanka wuu buriyey calaa nafsihi naftiisa korkeeda unbuu ku buriyey waman awfaa ciddii oofiya bimaa shayga caahadda uu kula ballamay calayhi korkiisa calayhu korkiisa allaha alla uu kula ballamay fasayu'tiihi wuxuu siin doonaa alle ajran ajir buu siin doonaa cadiiman oo weyn sayaquulu waxay odhan doonaan laka adiga waxay kugu dhihi doonaan almuallafuuna kuwii la dibdhigay almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey oo hadhay baa waxay ku dhihi doonaan oo min alacraabi kuwa reer baadiyaha ah carabta baadiyaha degtaa waxay ku dhihi doonaan shaqalatnaa waxaana shuqlisay amwaalunaa xoolahanagi iyo wa ahluunaa ehelkanagi dadkanagi fastakfir dembidhaaf weydii lanaa annaga dembidhaaf noo weydii yaquuluuna waxay yidhaahdaan bialsinatihim carabyaalkooda waxay ku yidhaahdaan maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda aan ku sugnayn qul waxaad tidhahdaa faman ymliku yaa milkin lakum idinka yaa idiin milkin min allahi xagga alle shay-an wuxuun yaa idinka milkin yaa wax idinka tari kara xagga alle in araada hadduu doono alla bikum idinka daran dhibaato hadduu idinla doono aw amase araada hadduu doono bikum idinka nafcan manaafacaad hadduu idinla doono bal iskaba dhaafe kaana allahu alla wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii xogogaal u ah ayuu ahaaday alla subxana wa tacala bal iskaba dhaafe danantum waxaad malayseen an lan yanqaliba inuusan soo gadoomaynin alrasuulu rasuulku iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba ilaa ahlihim dadkoodii inayna xaggooda usoo gadoomayn oyna soo noqonin abadan weligood inayna kusoo noqon doonin oo la doono oo meeshaa lagaga takhallusi doono wazuyina waana la qurxiyey dalika malaha xun fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda lagu qurxiyey wadanantum waxaad malayseen danna saw xumaanta malaheedii baad malayseen wa kuntum waxaad ahaateen qowman qowm baad ahaateen buuran oo halaagsan dad halaagsan oo baaba'san oo balaayo ku dhacday baad ahayde way macnaha waman lam yu'min ciddaan rumaynin billahi alle aan rumayn iyo wa rasuulkiisa fa innaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay saciiran naar huraysaan u diyaarinay walilahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodiiyo waalardi dhulka mulkigiisa yakfiru alla wuu dhaafi liman yashaau ciduu doono u dhaafi wayucadibu wuu cadaabi man yashaau ciduu doonana wuu cadaabi wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday afuuran midkii dhaafid badan raximan oo naxariista sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay oo la gadaal mariyey idaa goortii intalaqtum aad tagtaan ilaa maqaanimo haniimooyin xaggooda markaad aadaan waxay idin dhihi doonaan lita'khuduuha haniimooyinkaa si aad u soo qaadataan waxay idin dhihi doonaan daruunaa na dhaafa nadaaya natabickum aan idin raacnay natabickum waanu idin raacaynahay nadaaya yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi ilahay hadalkiisii inay bedelaan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow lan tattabicuunana raaci maysaan kadalikum sidiina oo inaydaan na raacaynina yuuna qaala allahu alla yidhi min qablu horaan horay buu ilahay saa u xukumay u yidhi subxana wa tacala fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal iskaba dhaafe taxsuduunana waad xastaysaan bal iskaba dhaafe inaad xastaysaan ma ahe kaanuu waxay ahaayeen qawm kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmaynin oon kasaynin ilaa qaliilan wax yar mooye wax kalooy kasayaan maba jirto macna qul waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow lilmukhallafiina kuwa la gadaal mariya waxaad ku tidhahdaa oo min alacraabi reebaadiyaha satudcauna waa laydin yeedhi doonaa baa layidhi ilaa qawmin qawm xaggii baa laydinku yeedhi doonaa ilaa qitaali qawmin wa qawm dagaalkood baa laydinku yeedhi doonaa qawmkaasoo uli ba'sin baas u saaxiiba shadiidin oo adag niman adagoo dagaalyahamiin ah baa laydinku yeedhi doonaa qawmkaasoo tukhaatiluunahum aada la dagaalamaysaan aw amase yuslimuuna islaamaya ah, ilaa ay ka islaamaan aad la dagaalamaysaan fain tutiicuu haddaad yeeshaan ood arrinkaa yeeshaan yu'tikum wuu idin siinaya allahu alle ajran ajir buu idin siinayaa xasanan oo wanaagsan wa in tatawallow haddaad jeesataan oo qoladaa la dagaalankooda ka jeesataan kamaa sidii tawallaytum aada u jeesateen min qablu horaan oo zamankii xudaybiye ah yucadibkum wuu idin cadaabi cadaaban cadaab buu idin cadaabaya aliiman oo waxanuujiya laysa ma ahaanin cala alacmaa midka indhaha la ah korkiisa xarajun wax cidhiidhi ah dembi ma ahaanin walaa cala alacraji kan dhutinayana korkiisa ma ahaanin xarajun wax dembi ah midka naafada ah walaa cala almariidi midka jiran ee xanuunsanayana korkiisa ma ahaanin xarajun wax dembi ah iyo cidhiidhi toona waman yutic illaha ciddii alla ateecda wa iyo rasuulkiisa yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda allanhaar webiyaashu ay socdaan waman yatawalla ciddii jeesata oo ilaahay daacadiisa iyo jihaadka ka jeesata yucadibhu alla wuu cadaabaya cadaaban cadaab buu cadaabaya aliiman oo xanuujiya laqad radiya xaqiiqee wuu raalli noqday allahu alle wuu raalli noqday cani ilmu'miniina mu'miniinta xaggoodu ka raalli noqday id wakti buu ka raalli noqday yubaayicuunaka ay kula mubaayacoonayeen taxta ashajarati geedii hoosteeda ay kugula mubaayacoonayeen oo facalima wuxuu ogaaday alle maa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa ku jira fa anzala markaasuu dejiyey alsakiinata xasiloonidii calayhim korkooda ayuu kusoo dejiyey wa asaabahum wuxuu rabbi ku abaalmariyey oo ugu abaalguday fatxan furid qariiban oo dhow furid dhow iyo lib iyo guul dhow buu ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmariyey wa mahaanima haniimooyinna wuu ku abaalmariyey kahiiratan oo fara badan haniimooyinkaasoo ya'khuduunahaa ay qaadanayaan wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday casiizan mid qaalib ah xakiiman oo xikmad leh xikmad ku tilmaaman wacadakum allahu alla wuxuu idin yabohay maqaanimo haniimooyin buu idin yabohay kahiiratan oo fara badan haniimooyinkaasoo ta'khuduunaha aada qaadanaysaan facajala markaasuu dadejiyey lakum idinka ayuu idiin dadejiyey haadihi midanuu idiin dadejiyey wa kafa wuu reebay aydiy annaasi dadka gacmahoodii buu reebay cankum xaggiinu ka reebay walitakuuna inay ahaato daraaddeed reebiddaas gacmihiin dadka gacmahooda laydinka reebay litakuuna inay ahaato darteed aayatan calaamad lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay iyo wayahdiyakum iyo inuu idin hanuuniyo daraaddeed siraatan jidi inuu idinku hanuuniyo mustaqiiman oo toosan labadaa sababood dartood buu facala yeelay daalika arrinka labada arrimood dartood buu alla saa u yeelay wa ukhraa mid kalena wuu idiin dadejiyey rabbi subxaana wa tacaala middaa yani hanaaima ukhraa haniimooyin kalena wuu idiin dadejiyey taasoo lam taqdiruu aydaan awoodin calayha korkeeda aydaan awoodin qad taasoo qad axaata allaahu alla uu koobay bihaa iyada uu koobay oo cilmiya ogaanshiya awoodba uu ku koobay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiran midkii awood u ahaa walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara dabooyinkay jeedin lahaayeen uma kadibna laa yajiduuna ma ay helayaan waliyan mid arrimahooda qabta oo tawaliya walaa nasiiran iyo mid uhiiliya toona sunnat allah sanna wuu jideeyey sunnat allahi alle wadadiisa allatii midaasoo qad khalad tagtay min qablu horaan tagtay walan tajida heli maysid lisunnati illah alle alla iyo jidkiisa u heli maysid tabdiilan bedelid u heli maysid wahuwa alle alladii midka weye kafa reebay aydiyahum gacmahooda cankum xaggiina ka reebay wa aydiyakum gacmihiinana reebay canhum iyaga xaggooda ka reebay bibatni makkata maka beerkeeda xaalaad ku sugantihiin maka caloosheeda xaalaad ku sugantihiin min bacdi an adfarakum wuxuu idinkala reebay min bacdi an adfarakum markuu lib idin siiyey kadib calayhim korkooda markuu libta idinka siiyey kadib wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiiran mid arka ayuu ahaaday alla subxana wa tacaala hum iyagu aladiina kuwii weeye kafaruu kufriyey oo wasaduukum idin jeediyey oo idinka manciyey can ilmasjidi masaajidkii xaggiisa alxaraami ee xurmada lah waalhadya hadyigiina manciyey hadyiga waa xoolaha loo wado yani xaramka loo wado wey hadyigiina way manciyeen macquufan xaal uya hadyigaasi mid la xabisay oo la celiyey an yabluqa ayay ka celiyeen inuu gaadho an yabluqa can an yabluqa inuu gaadho hadyigu maxillahu meesha gawraciisu ku waajibay meeshii gawraciisu ku waajibi lahaa meeshiibay ka celinayaan ah, saas wey manaa maxilka waxa weeye waa makaanu wujuubi annaxri wey ama dadxi meesha ay gawriciisu ku waajibayo ama ku banaanaanayo oo xaramka ah meesha inuu gaadho ayay ka celinaya walowlaa rijaalun rag haddayna jiri lahayn raggaasoo mu'minuuna mu'miniin ah iyo wanisaaun dumar mu'minaatun oo mu'minaada haddayna jiri lahayn raggaa iyo dumarkaasoo lam taclamuuhum aydaan garanaynin an tata'uuhum haddayna jiri lahayn ka bedel inaad ku joogsanaysaan kuwa iyaga ah oo fa tusiibakum ay idin asiibayso minhum ayaga xaggooda macaratun ceebi ay idin asiibayso bigayri cilmin ogaansho la-aan xaal aad ku sugan tihiin haddii ayna taasi jiri lahayn lamaa kafa aydiyakum canhum wey man gacmihiina muusan ka reebeen xaggooda ee uu idinku sii dayn lahaa wey man laakiin ilaahay baa gacmihiina reebay maxaa gacmihiina loo reebay liyudkhila inuu geliyo daraaddeed allahu alle fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda inuu geliyo man yashaau ciduu doono low tazayaluu hadday soocmi lahaayeen gaaladu oo mu'miniinta dhinac uga soocmi lahaayeen la cadabnaa waanu cadaabi lahayn aladiina kuwa kafaruu kufriye oo minhum ayaga ka mid a cadaaban cadaab baanu cadaabi lahayn aliiman oo waxanuujiya buu rabbilahi subxana wa tacala id waqti ka sheekee ama id waqti baanu cadaabi lahayn buu rabbi subxana wa tacaala jacala ay yeelayeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ay yeelayeen alxamiyata ficilta alxamiyata santaagga iyo kibirka ay yeelayeen xamiyata aljaahiliyati jaahiliyada santaaggeedii iyo kibirkeedii markay yeelayeen iyo isla weynankeeda faanzla allahu markaasuu alla dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa kusoo dejiyey wa cala lmuminiina iyo muminiinta korkooda wa alzamahum alla wuxuu ku laazimiyey kalimata taqwa wa alzamahum alzama alla wuu laazimiyey hum ayaga wuxuu laazimiyey oo ku dhajiyey wey kalimata taqwa cabsida kelimadeed wa kaanuu waxay ahaayeen axaqa kuwa xaqnimo badan bihaa kelimadaa kuwa u xaqnimo badan wa ahlahaa kelimada dadkeediina iyaga wey ahlahaa dadkeedana way ahaayeen klimadakelimatu taqwa wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kasta caliiman midkii ogaansho badan buu ahaaday laqad sadaqa allahu xaqiiqe rabbi waa run sheegay rasuulow rasuulkiisa ayuu u run sheegay alru'yaa riyadiibuu ugu run sheegay bilxaqi sidqan run sheegid oo bilxaqi xaq ku dhehan xaq wata latadkhulunna waad geli oo waad geli latadkhulunna waad gelaysaan oo waad gelaysaan almasjida masaajidkii baad gelaysaan alxaraama ee xurmada lahaa in shaa allahu hadduu alla doono aaminiina idinkoo aamin ah muxalliqiina idinka oo xiiraya ru'uusakum madaxyaalkiina idinkoo muxalliqiina kuwa xiiraya idinkoo ah ru'uusakum madaxyaalkiina xiiraya iyo wa muqasiriina iyo kuwa gaabinaya madaxyadood laa takhaafuuna idinkoon baqaynin oo cidaad ka cabsanaysaan aydan jirin yaad geli doontaan facalima alla wuxuu ogaaday maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn fajacala wuxuu yeelay min duuni dalika gelitaankaas ka hor min duuni daalika gelitaanka ka soko wuxuu yeelay fatxan furid ayuu yeelay qariiban oo dhow huwa alle alladii midka wey arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuun la diray iyo wa diinilxaqi iyo xaqa diintiisa liyudhirahu si uu u muujiyo diinkaasi nebigu si uu u muujiyo cala diini diinka korkiisa si uga muujiyo kullihi dhammaantii diimaha kaleoo dhan si uga muujiyo uga saramariyo wa kafaa billahi ilahay baana ku filan shahiidan mid markhaatiya ilahay baa ku filan subxana wa tacala muxamadun muxamed rasuulullahi rasuulka ilahi wey wladiina kuwa aama waladiina kuwa macahu la jirankiisa ehna ashidaau kuwa adadag wey cala lkufaari gaalada korkooda kuwa kuwa adadag wey ruxamaau kuwa naxariista wey baynahum dhexdooda kuwa isu naxariista wey taraahum waxaad arkaysaa rukacan ayagoo rukucsan sujadan oo sujuudsan baad arkaysaa yabtaquuna oo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi xagga alle ka ahaaday wa ridwaanan iyo ridihiisa iyagoo raadinaya ad arkaysa siimaahum calaamadood calaamadoodii astaantoodu fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdooday ahaatay min ahari sujuudi sujuudda raadkeeda darti yani sunnadooda astaantooda wejigooda dhexdiisay ku taallaa dalika kaasina mathaluhum sifadoodii wey fi tawraati tawraad dhexdeeda ahaa sifadoodii tawreed ku taallay saasay ahay wa mathaluhum sifadooda filinjiili injiil ku taallana ka zarcin oo kale wey waa sidii zarci oo kale zarcigaasoo akhraja bixiyey shatahu mataankiisii bixiyey oo fa aazara mataankii uu xoojiyey hu zarcigiibuu xoojiyey fastaqlada zarcigii marka waa adkaaday fastaqlada qara ayuu yeeshay oo yani waxaweye wuu adkaaday oo macnaha waxaweye shay kakan buu noqday fastawaa wuu dhammaystirmay oo wuu ekaaday calaa suuqihi dhudhunkiisa korkiisa ku ekaada yucjibu xaal uu cajab gelinaya ama yucjibu wuxuu cajab gelinayaa azuraaca kuwa beeralayda wax beerta ayuu cajab gelinaya muxuu rabbi saa u yeelay facala dalika sidaasuu alla yeelay liyagiida in uu cadhaysiiyo inuu ciilgeliyo darteed bihim asxaabta sababtooda alkufaara gaalada inuu ku ciilgeliyo oo kaga cadhaysiiyo daraaddeed wacada wuu yaboohay allahu alle aladiina kuwa wuxuu u yaboohay aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo minhum mu'miniinta ka mida maqfiratan buu u yaboohay dembidhaaf wa ajran iyo ajir cadiiman oo weyn